markaa kabacdi kasoo carada jalaydani oo boorkii lakaxsaay oo badiyo asbooreeye asbooreeye mukadar asnoqdo amacaguu lahaa xaalad kaliya oo kasalaadkii mar kaliya makaasi macayni waayo bal yani laga waayo carada mihi la dhexgeliyo damaan damaan mihi la dhexgeliyo sabawaa ahayd ثمن فلوس بعد فلوس آخر فلوس فرق ماله عبد الله ذا كتاب iyo kikiyaadi yani maqaankooda gumaytooda waxma tareyso nuuradooda waxma tareyso waliida dadkii waxma taraayo wiilkiinaba lafafma taraayo kulli carada saabuun lafafma taraayo oo miila waxyaala waxyaalaha waxa lagu dhaho kulligii gooy haddaan cara aan ahaan mugutadoodaas oo laga duuriyo waxyaalahaa kale waa kullin wax ma taraayaan masaafihayaan waxaa la horkala ay cado oo tayamumka usoo bato macnaa cado daahir ah bacaadkii oo oo boorka lahayn masaafihaayo haddii bacaad yahay bacaad oo boor lahayn bacaadka laftiisa mala baqo oo male bihii yani boor umaylaayaan aabki masaajiha ahy ismacmatala ahy istacmalki diin istacmalka ahay waridikriisaani utaraayaan dhahaayaan calaa kuli xaal min jaati ma yani waxaa shar ah bud ah in diin arawy daro adhabu arba muxisaba badan qolka mqdisha badn tacyiin tiraahi ardi cindidi waaye ardi cinida waaye ara cinida tacyiin tiraahi ardi cinayd waay walow bacadkaas goolkiisa ba ahaada saasa ma anfacaayo macnaha saabuun ma anfacaayo digas ma anfacaayo hilka ma anfacaayo waxyaalaha kala dhaqaayaan kulli wax ma anfacaayaan ma anfacaayo hataa aashika hadii dhedi ma anfacaayo waa diyaar banay n mutacabudi waaye dil xigmayka bixiyaan carabaa yani inuu garaayo xigma bixiyaa waala soo sharigin wax kasta nijaasika kalbi gaala lagaa wax kasta wax dhaqaayo ay kudayeen basirkooda lagu fiiriyo sabciisanayeen markii caraba baraydiha oo dhaqay yaa firxidii oo iyaga cageydisa yimid oo nijaashadaa sababteed u noqday markaa kabacdi aad ku dhintay waad carabku dhintay amaa sanad sabbaanoo gaala barsasoorgaala waa ku islaameen ashaaka asle winijaji xidaahuma bikaraabika yamumin laa lahu laa lahu saa cabdika laa lahu macnaha waxa waaye tayamun wax usiibada rabaa karaab tayamun له معناه معنى مجاهة الحب والخنزية كبار في بعضه وعرقوا تيمم وحسي بطاق فهذا ديس وحوى هي تيمم وصوبها بغير تراب معايا يصيب عرواي هذا هي حتى ليش التهير الشيخ ونجد بالملاغة بشيء من كلب وصل طبعا حجار يمنا مدابي حدي عربة عرب سوادية أي هو حجار يمنا هديك بعض عرب haday ku dhacdo caro oo dhul oo caro ah haday ku dhacdo see loo dhakaa kabada urdiinay dhakaa maxaa yl widaab carabi ah lalahu shakala daawna turaab min turaab laga isticmaalo macnama lahaayo turaab min turaab hadii laga isticmaalo macnama yaa lahaayo tacyiini turaab ayniyaa tacyiini turaab walqad halkumuhis la badan ana alkhinziira doofaarkii kakalbin in la furtooyahay waxaa lamida waxii lamadoodii xaggooda ka dhashay dumarka hadkoodii ka dhasha oo xayawaan baahirka soo dhalay iidana waa lamid tanjiirkii ogaas lamid yahay maxaa yeelay tanjiirka yani ogaas xaalkuwan badan yahay wixii labadooda ka dhashani asalkiisa xuunkooda raasyaa wixii asalkooda ahaaya raasyaa akasar macnaa asalka maxaa lagu raasyaa soo hormartay aan soo sheegnay waan soo sheegnay xataa inaan soo marnay akrastaa lama akras lama shayka ashras iyo akras haduu hadka dhamaan akrastaa waa jaahay nijaasi xaggeedii hore marnay ashras iyo akras yaa hadka dhalayn iri wasa iyolo inka تراب تراب مكاسيه تراب نجس ونجاسيه وما نجس بملاغات شيء من كلب أدخل سبعا حجاهن نجس الشيخ السري نحوها من صرف الحراب ومن باب بلد نجس الشيخ min baab yunjisu waki baabi daraba lira amase min baabi qatala alaykiyakinakaha yaktulu يقتل يقتل ينجس ينجس ينجس تقتلنا من باب القتلاء في باب الغرباء لما ربوا وما نجس نجس مثلث الآية نجس هي نجس هي نجس تدعي بالعذاب إلا كمسكيرين يعني جيت أن يقول الله يعني مكاسي على كل حال باب ضرب وباب قتل لما باب الزين في كل هذا قدمتم قتل هذه at l yl amaana jirtaa raagiskii najis aro oo mutanajis ah aro nijaaseedii mataafisiin mataafisiyo turaab walaa najisin oho raagiskii mataafi turaab aro mataafi aro najis oo ama nijaas makaasif waxmakarayso anfaayso caradi hadday nijaasa tahay oo maana asgaaray ama qoyaankiisii ama daruurkiisii maakaagiisii taabteen yani aaro oo istacmilaa makaasigiisi xadis laga soo isticmaalay amase nijaasaliigini walaa se nijaasoodini makaasifo maxaa yeele nijaas nijaasa ma jiidiy ولا ممزوج بمعاين ولا يكفي مكاسيه ممزوج كلا باهي ممزوج كلا باهي أي بري بماء شيطان يمتري وحمكاسها ما عليه بري في الأطعمة ما غيرنا معناها بيو oo khal ku jira waayu daray biyo khal lagu daray biyo waxyaalahaas amal lamisa biyo lagu daray sarbe lagu daray biyo caano lagu daray maxaa yeele kuwaas biyo lagu daro mutaqayaraysa dhibaaweyn masaajidiisu macnaha kaa maa biyo aan ahayn biyo yani arabu lagu daray yani masaajidiisu maladii adaa ka baxnay waxaan kasoo baxnay daawsabigii aan gelina inshaalla muqalladadii waan ka baxnay muqalladadii waa ka baxnay hadda waxaan gelaynaa fii mukafafada eed fii mukafafada eed aan gelaynaa insha allahu tacaala wama ladikii تنجس نجاسي وما شيء تنجس نجاسي شيء أو جامد هذا مرواي كوكتواي كاتواي فرواي انبوهواي ايش هذا تجاري خدين انجي سادي تنجاسي انجي سادي تنجاسي ونجاسي لمد أن أنقذ من أما أن طعام غير أن amase aan dhacaamheyni aan dhacaamsanin hayra wadani caama waxaan ahayn aan cunin waxaan caama ahayn aan kuweynin mubixa waala soo fardhiyaa waa fardhiyaa waaa fasadii ramaas wa ramaashii oo tanguaasii min jaamidin ahaaya iiisi idaari jaamid ala wala jaamidka nijaasii weedkii wa waxaa walka ahaadaan في الجاسي فبواسي لما لما تقام انقوذ من غير ربنا آل وحان هون انقوذ من مبيح على فرضيا ثم لين حكرا على الثوريا ثوري على فرضيا انك على فرضيا عندنا فالشعب مبيح على فرضيا ولو أنا هذا غير قادم من هذا أو مثل غير قادم bcaano aan ahaynba askeyganin kaadigaas kaadii miyay gaartay mariyay gaartay wala fadhihaa fadhi yaa lagu dhahiraa shardi maxaa ahaa bimaa qabla xooleyn ah kul xooleyn is ahaarmeeno ama caamigawala danin lama sanan ingaarin lama sanan ingaarin sakina sal cabdihi oo lama sanan ingaarin mida xawaala fadhiyaa lama sana hadda dhaaso kuki lama sana axdaafin ala wada kuki lama sano asjibin aliyaa makaas waayo makaas kurida intaa ini kaadgiisi oo iyaar ah oo aanay aanay tuuganin oo lama sanan aan moodin lama sanan aan moodin kaadis lafti gaani yani waarafadiha dhafi kale ayaada muqasasa waaye ijaasadiisi muqasasa waaye sababka maxaa waaye yani ikhtilaafkiisa badan dadka dhan ah, aniga jacl kiyaar iyo gawr waalawala ani walawala jaclihay kiyaarka mid kasto waa uhaamiyaha waa yani nasaada jeclaha saa daraadeedii مجاهديتي لتعنجر وهي فلما لأنجار غير وبن أنفيدنين يعني كيف مرة قالوا لي وتسيزي كمبار ديسا لجعلها يا بنيدا جدها كمبار دوري كيف ملا وهاني هذا وليش كمبار دوري قال وهانيها لجعلها لإتلافها تجرى فلا بدل كمبار هاي دينشا في جدها دينشا بدل فبرا دوري هذه في جاسيدي بحسب له إليه كلمات هذه في زوجة هذه هذه وتجلع سيهي جلاء حديث جلاء جلاء سيهي حديث سائهي وتجلع سيهي ويقول حديث برسول الله يسأل من دار الجارية ويرس من دار الغلام من الله عليه الصلاة والسلام إن جاء الزوجة هذه هذه بقاء wiilkaadigiisna waa la fardiyaa ana loo calayhi salaatu wasalaam fardiga udhaxeeya maxaas yahay cunuda cunuda xumbaardiisaa la jecliyay siisal sheegna waaye o kaadigiis waa ka jilcan yahay kaadigoodii waxaa la helaysa kuntiinakakooda hatii lamaad cunuda kaadigiisii diiyo i dhoob yani asigimi kaadigood muhrib hadii ka sigimi aslka al اasasi waay maxaa yl bn aadam a laga eemi isaanin ahaay noogaa laga eemi iyo biya laga eemi ari biya laga eemay xaawan waxaa laga eemay jilibki aadam a laga eemay aadam midkiisa soosiisilan ulaqna midbilcan ayajibna waxaa laga eemi xawaa yani soorti qalooneeda laga eemi hilib xagiisaa laga eemay ordhiis yani marka iida kaadigoodi waxaasayni in kasaadid dheer iyo yani biyo aad kasoo kuulayn iida kaadigoodina hidib iyo biyatiini maxaa yeelay ay xawaami bani aadama dadka fiika gaalan oo yar waxaa laga soo uumay waxaa yari xadiidkaani waxaa yari ibnu maaja shaaicka ninkiis an shaafic la ka haddana badan aa badan baa ku jira haka sheeka sheeki lagacilmi ay hanyataa naagta nafteeda fiir naag kasta yani ninka naagteesi hadday yani hal meel asuqimaan oo sariirkooda ay koraan mee gacanta lagu abaalaayo dhinacaas ciidana dhinacii laga soo oomi ay kasoo baxaya gacanta saartaa isna dhinacii laa loo kasii laga bixiya gacantiisa asaarahaa sida badantaa kuwalaadadigliga marka saaiyo gabarkaas aanas ahaad xaalkeedu maksuuf waaye ushaad waxaad yaakasaa qawlsabiin lam yadcam rashin wakasaa waxaa kaafiya qawlsabiin unugii kaadigiisii unigaasoo lam yadcam an dhacamtanin amase lam yadcam an quudanin oo cunin rashin fatinaa kaafiya iyo kaafiya macnaha waxaa waaye yani marki la dhahiraayo goolkiisa malagaaray waa la fadhihaale qashigaas oo yani camimaayo balaarin camimaayo waa intaa salaad maxaa yeelay mada qabaa midas ahaan mada qabaaye waasala ka bacna mahasakadi inta wamaa tanajasa wamaa sheegii maku ehlina hadda waxaan soo kasoo baxnay mujaafidii muwallada ilay zuulahay iyo mukasasadii hadda waxaan galaynaa kii mutawasibada ahayd oo dhadhaceydaka mujaafida mutawasida ahayd aan galaynaa imaamkan ibnawaawi radi allahu tacaala canhu arbaah waxaa sheegayey maa tanajasa maa sheegiyey tanajasa mujaafiyey غيرهما رمضان نجاس أن تصوغ من حبه نجاسه في إيا إيا إيا إيا تنزيل في إيا ذلك سبيل عنق يراي ولك يراي ولك يراي كاذب في وإسرائيل كيدي في الأرهور كيدي في نجاسه ما شيء تنجس نجاسه بغيرهما غير الضالس غير الكلب إياه وضالس السبي وملا عنق يأذلك يراي هذه في إياه قولي وخنزير في نجاسه وحيث نجاسه وغير وحيث نجاسه وحيث نجاسه إن macnaha waxaa lawadaa caynun an idin ogmiya waayo waxaa arkaayo malakadankeedina malakas malaas malaha urna malaha yani waxaa arkaayo mahdirna malaha macnaha cayn hadday ahayn waxaa waaye cayn hadday ahayn maxaa misaalkeedu ogmiya waayo caynka misaankaas waxaa layihahaa ogmiyaa layidhaahaa wax inaay meeha leeyiin waa xaqiiqo yaqiina loo qabaa kaadi inay zaati yaqiina loo qabaa laakin isha maluu haleelaayo arabka maluu haleelaayo yani sanka maluu haleelaayo yani caraf ma laha dadan ma laha midib ma laha macnaa xubnihi saasaa leerahaa laakin waa minha gaasi yaqiini laga wadaa oo lam takun caynan cayn haday ahayn aan ay jirin manaa cayniya maaha ijaasadii waxay ahaatay xugmiyay noqotay xugmiyani sheegay waxay diidkeeda yaqiinaa oo lahuwo inay jidka lahuwo alaadan isha iyo sanka iyo carabka ayay haleeli jirin waay ayn haddaa ahayn calaa dalika almaxal maxalkaasi hadii ayn a lahayn maxalkaas irkiisii haddaa ayn a lahayn kafaa waxaa kaafiyaa dareerey maayi hidii dareeridoodii dareerintooda kaafiyaa hidii dareerintooda kaafiyaa kafaa waxaa kaafiyaa dareerey maayi hidii dareerintooda kaafiyaa calaa dalika almaxali maxalkaas uu dareeriye maxaa yeele wax la zuulihayo meesha ma jiro waxa la zuulihaayo wax la zuulihayo mayaayo gudubnaguulahayo mayaay oo magaciisii oo dhadhanna guulahayo mayaay macnaha diin alla gaarkeedahay maxay taas inaa diinada sugo hibata leeyahay asbaxoon markii ma hiyo dareerkoodii ay ku dareereen ama la labada midkoodii intiyo lasuuq yasaasiya ama istigmaankisa wajimaaci dareerkoodii macnaha biyo lasu asaasiyaa lasuuq kifaaya laakin ur male badan male midib male xubniyaa la wareehaa waxaa kaafihaa dhab isgeysiyey guurintooda waxaa kaafihaa in biyo lagu dareeriye manaa biyo inay gaaraan biyahaas iyosana biyahaas waaa laba asubaa maahasiidii oo camal ma ah xubnintii oo biyahaas oo cuniga biyaas camal ma aha zaaid inaa biyo ay ka bataan wax ka dhulka badan oo biyo ay ka bataano wain kaanat hadday tahay ayniy ay ahaato ceena ma ahaato macnaha wujudad hadii la helo hadii ka dhigto taama amase naaqisatawaad inkaan bay tahay cayniyatay zaadii cayniya ah amase zaadii cayniya ceen ala helay meeshii ceen ala helay nijaaskigaati saasdiigaasa ureysaa ama yani hawl yani dhedinkii waala arkaa amarka magaciisii ceynkooda loo joogaaba midibkiaa loo joogaa wajaba waxaa waajibaa markaasoo izaalatu dacmi dhedinkii in la huuliyaa waajibaa markii laga huuliyo bacdigii markii ceynteeda laga huuliyo kabacdi wajaba waxaa waajibaa waxaa waajibaa waxaa waajibaa marcaynta lazuuli bacdigeed waxaa waajiba izaalat dacmi badelki in lazuuliya waajib waayo badelkeeda in lazuuliya waajib waayo haba islaabo dhiminkaa zuulinkiisii maxaa yeelay haddii dhiminka asbaaqi ahaado meeasi hore tijaafii dhiminkeedii waxay kutusaa oo kutusaa inaa cayntii baaqi ay tahay ay kutusaysaa markasuu nuزuuli yahay inaad hasajiyo asidadaalo adwaajiya mahma adigu yani waaa kuhoohoolo wasubigalasubiga rijaal khudba ani awaajiba macnaha waxaa waaya amuuqataa ala wadaa ciinkaynat hadii yani ay ahaatay hunaaka meeshaasi insaan gogada zaalika bacmi maaha waxaa joogtaa nijaasada yani ceynti waa joogtaa wajidad ceynan aa joogtaa ceyn aa la helay ceyn oo muuqata la arkaayo aa joogtaa ceyn oo muuqahayso nijaasada ceyntooda la arkaayo oo muuqahaysa ma arkaayo facmihii si loo guuli karo ay sifa oo guuli ay guuli ay sifatin fikadaysa ahaata in lazuuliya caynka waajibaysa hadda islaado galxubaani walaa yaduru wax ma walaa yaduru wax ma dhiga baqaau midibkii midgaasada midibkeedii oo waruusin baqaau leynin midibkii baaqi ahaasadays wax ma midibka baaqi noqoshadiisii asbaaqi noqdo ijaasada midabkoodii maxaykaas maradaa yani kabkaa waxay ka ahaado doodkaas maxaysbahbade unaa yani baaq midabkeed inoo baaq ahaada wax madhawaayo awriin yani carabkoodii baaq ahaas wax madhawaayo saraa leyli leylkii baaq ahaas wax madhawaayo leylkaasi casara cuslaaday gawaalihi leylkaankiisa cuslaaday uuritaankiisa cuslaaday miidkii naaftii caadiga qabsi waaye dharkooda dhiigiisoo gaari masalanba bacdimisaal waaye waa dhakdi waa dhakdi waa dhakdi waxaa heri iliga midigtii madaxmuwaayo waxdaasa heri hata baaqi ahaaday casari zawaaluhu macnaha waxna dhiwaayo macnaha daahir haa bilmafaqati masha daraadeedii masaahaa almashakati tajlib taysiir qaacdigi maaho ilmashakati mashaa daraadeedii amase walaa yadur waxma dhawaaya baqaau riixin oo baqaau riixin oo laa yaduru waxma dhawaaya baqaau riixin nijaasii carabkeedii baaqi ahaashadeedii macnaha baaqi noqoshadeedii waxma dhawaayo raaix riixdaaso asra islaadi jawaabihi guritaankiisii amaradiyi orkaadi waaye amaradiyi arkeedi waaye kamrada darjaatay bacdii waa dhaqay waa dhaqay si kasaala dhaqay waa islaaday waxma dhigaayo waxbaa noqdaa haddii si kasasdaala dhaqay sida shan todoba sagaal haman marka laga soo baasa ureysaa waa lagudiid waaa liridi waxustaa la yeeli la baxaayo midasii labaxaayo amase <clears throat> yani araftiisi araftii khibrada madaxiisa wasaaqiaad waxba madhiwaayo haddii sahla yahay waa dhila haddii culaasas mahdo wax madhiwaayo macnaha saa daahirnafahaa oona daahiriin dahir gaala dahiray oo dhaqi gaala dhaqay oo liyay waa ku dhahir dhaqahaa maxaa yeelay masaqati shaqadaa daraadeedi inaytaas shaqaadidiisa aheed almasaqati tajribu tawfiiq waxa jira waa ujeeda markii marbuu la warsado taasku ureysa markii yani la dabo yani waxyaalaha hilibkii inta kadaa saasa dawaakeedii waxaa la galaa diilkaasi gool maaha wax kala ma dhamanaayo in la geeyo wax kala ma dhamanaayo kuhay marka kafidma hadii laynaayo buugita hadii laynaayo hijirita hadii laynaayo hor yani hidiya hor lihooliya dhagax lihooliya waxaa kala sugeysaa hadii waxaa suyimi itibaahir yani oo midigta iska zuuli waayey oo itibaaqi ahaado markii hortiisii haraftiina ay baaqi ahaato Hmm? waa dhahar dhaqaayaan raxmadulaahi macnaa waa dhahar dhaqaayaan bilmashaqati mashaqa daraadeed hmm. fafiidii arafti siigeedi irka siigiisii irka siigiisii qoolin qoolaa ku sugan hmm. hadii shaygii qool waayo wafi qoolin intan kuli qaaid biydi isalaaxi dasan kusoo sheegay daaima min haasa madaxiisi qaaidadiisi dasa madax liihaayo abaaraas liihaa oolaas liihaa